in alxamda lilahi naxmaduhu wnastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah wakhayra alhadyi hadyu muxamed washara alumuuri muxdathaatuha wakula muxdathatin bidac wakula bidcatin dalaala wakula dalaalatin fi nnaar caawa taarikhdu tahay sagaal iyo labaatankii bisha shacbaan kun afar boqol iyo koob iyo afartankii hijiriga waxaynu jeedinaynaa mowduuc ku saabsan aliimaanu bilqadaa'i waalqadar wa hamaraatuh rumaynta la rumeeyo qadaaga iyo qadarka la rumeeyo iyo midhaha uu leeyahay rumaynta la rumaysan yahay qadarka la rumaysan yahay midhaha ay leedahay ama faa'iidada ay leedahay ugu horrayn iimaanka qadarka la rumaynayaa wuxuu ka mid yahay arkaanta iimaankee lixda a ah buu ka mid yahay waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi markuu jibriil weydiiyey akhbirnii cani aliimaan markuu jibriil ku yidhi iiga warran iimaanka waxa uu ugu jawaabay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih iimaanku waa inaad rumayso an tu'mina billaahi wamalaa'ikatihi wa kutubih waa inaad ilaahay rumayso malaa'igtiisa rumayso kutubtiisa rumayso wa rusulihi rasuulladiisa rumayso walyowmi alaakhir maalinta qiyaamadee dambana aad rumayso wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih iyo inaad qadarka rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale mid walba marka qadarka in la rumeeyaa waa waajib sharci ah waana rukni ka mida arkaanta diinta islaamka ka mida la'aantiina iimaan aanu suuroobayn oo iimaan saxiixa aan la helin haddaba waxa isweyddiin le qadarka rumaynta la rumaynayo maxay ku dhacaysaa marba haddii iimaanka qadarka la rumeeyaa uu lagama maarmaan yahay sidee lagu helayaa rumaynta qadarkii la rumaynayo marka alqadar maxaa loo jeedaa qadar culammadu markay tacriifinayaan waxay yidhaahdeen qadar waxaa loo jeedaa bimacna taqdiir qadar waxaa looga jeedaa taqdiirka wax la qadaro oo la jaangooyo oo shaygii oo weli aan dhicin siduu u dhacayo loogu tala galo oo waxaa macnihiisu u dhacaya qadar bimacna alxukmi waa la yidhaahdaa bimacnaa taqdiirna waa la yidhahdaa marka waa taqdiiru اllahi lilkaa'inaati xasaba maa sabaqa bihi cilmuh waqtadathu xikmatuh waa in ashyaada loo jaangooyo oo loogu talagalo oo loo qadaro waxyaalaha markaa jiraya sida ilaahay cilmigiisa ku hormartay inay u dhacaan loogu talagalo xikmadda ilaahayna ay keensatay inuu u dhaco in loogu talagala ayaa waxa la yidhaahdaa qadar ama taqdiir ayaa la yidhahdaa marka wax kastoo ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay oo ilaahay cilmigiisu la xidhiidhay iyo ogaalkiisu inuu dhici doono la xidhiidhay waxay noqonaysaa taqdiiru ilaahay qadaray shay waloo dhacayana ilaahay wuxuu ugu tala galay si gaara inuu u dhaco sida uu dhacayo dhammaystiran baanu ilaahay ogaa wax ogaalkiisa u dhinnaa ma jirin sida uu dhacayu u qoray siduu u dhacayuu u doonay wax alla waxa dhacaya ama markaa soo kordhaye soo derrinayana ilaahay waa doonay oo waxaanu doonin mulkigiisa kama dhex dhacaan wax walbana waa qoran yihiin oo waa sii qoran shay kastoo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama waa shay markaa maktuub ah oo qoran culammada qaar waxay ku soo koobaan markay qadarka sheegayaan qadarku waa cilmu ullaahi wa kitaabatuhu lilashyaa'i wa mashii'atuhu wa khalquhu laha marka leeyahy ilaahay qadarkiisa waxaa loo jeedaa ogaalkiisu ilaahay ashyaada sii ogaa jumlatan wa tafsiilan si dhammaystiran uu ilaahay u ogaa iyo qoraalku ilaahay ashyaada sii qoray uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama ayuu ilaahay qarinka ku yidhi wax kastoo jiraya qor ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo iyo doonistiisuu ilaahay doonay waxa dhacaya inay dhacaan iyo abuurista uu abuuray oo ashyaada makhluuqaadko dhan ilaahay isaga abuuray wax aanuu abuurinoo makhluuq ahina ma jiraan shay kastoo makhluuqa ahunbaa abuuray khaaliqa ashyaada abuuray waa allah oo qura cid kaloo abuurtay ma jirto cid kaloo la abuurtayna ma jirto imaam axmed ibnu xambal waxaa laga sheegay inuu yidhi alqadaru qudratullah qadarku waa qudradii ilaahay iyo awooddii ilaahay marka wuxuu tilmaamayaa ereyga qudra iyo qadar in nowcan maa ishtiqaaq ka dhexeeyo oo labada eray ee ay ishuseeyaan waayo qadarka uu ilaahay ashyaada qadarayaa waxay ku dhacaysaa biqudra waa wuxuu ilaahay awoodo saasayna ku dhacaysa qadaa iyo qadar maxaa u dhexeeya sida saxiixa qadarka ayaa horreeyey qadaaguna waa laaxiq oo isaguna waa haleelayaa waa dambeeya oo iijaadu alashyaai calaa wifqi alqadar ayaa qadaa la yidhahdaa ashyaada in loo jirsiiyo si qadarkii waafaqsan ayaa waxaa la yidhahdaa qadaa waatuu allah yidhi faqadaahunna sabca samaawaat yacnii wuxuu ka yeelay toddoba samo ayuu cirarkii ka yeelay waxaa kaloo laga fasiray in la yidhaahdo faqadaahunna waa abuuray waatay culammada qaarkood yidhaahdeen qadaa waxaa loo jeeda bimacna alkhalqi marka qado iyo qadar culammadu waxay yidhaahdeen haddii laysku daro oo laysku laro laba macnaa loogu kala fasirayaa haddii laysku lamaaneeyo laba tafsiir baa lagu kala fasirayaa oo maraatibtii qadarka ayaa markaa qaarna waxaa lagu fasirayaa qadarka qaarna waxaa lagu fasirayaa qadaada waa haddii laysku laro ida ijtamaca iftaraqaa hadday kulmaan oo labadan israacaan macno ahaan waa kala tagaan waida iftaraqa hadday kala tagaan oo mid ahaan la sheego ka kale aan la sheeginna ijtamaca waa kulmaan oo labaduba marka mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin kii kalena waa iska soo gudagelayaan waa sida miskiin iyo faqiir marka laysku ladho laba macnay kala yeelanayaan marka waxay mid ahaan la sheegana kii kalena waa iska raacaya sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim marka masaakiintiina way iskaga jiraan haddii laakiin laysku ladho inay kala daran yihiin baa lagu fasiraya kala laba macno yihiin oo kaan waxbaba haysan waxaa la odhanayaa faqiir kan wax haysta laakiin wuxuu haysto aanu ku fillayna waxaa la odhanayaa miskiin laakiin haddii mid ahaan la sheego lihaa fuqarada waxaa la siiyo masaakiintiina waa iskaga jirayaan marka ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca qadarka inuu ilaahay ashyaada qadaray waxaa sheegaya aayaadka qur'aanku waa sheegayaan oo ilaahay qur'aanka waa inoogu sheegay axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa sheegaysaa culammada islaamkuna waa ku ijmaaceen caqliga iyo fitrada laftooduna waa keensanayaan in qadar jiro aayaadka qur'aanka inoo sheegaya inuu ilaahay ashyaada qadaray waa badan yihiin waxaa ka mid mida qowluhu tacaala inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu shay kastaba waxaanu ku abuurnayo wax kastaba qadar baanu ku abuurnay waa la caam yeelay ina kulla shayin khalaqnaahu biqadar lama odhan ashyaada qaarkood baanu qadar ku abuurnay laakiin wax kasta ilaahay wuxuu ku abuuray biqadar wuxuu kaloo allah yidhi wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiraa ilaahay shay kastuu abuuray oo faqadarahu taqdiiraa waa jaangooyey oo waa qadaray taqdiiran qadaraad ayuu qadaray wuxuu kaloo allah yidhi waaladii qadara fahadaa ilaahay waa ka ashyaada qadaray oo fahadaa hanuuniyey waxaa loo jeedaa hidaaya caama oo ilhaam ah oo masaalixdooda iyo dantooda danahooda si caam ah in loogu hanuuniyey marka waa hidaaya mushtaraka hidaayadii khaaska ahayd ee iimaanka in lagu hanuuniyo ahayd loogama jeedo wuxuu kaloo allah yidhi wa in min shayin ilaa cindana khasaa'inuh shay ma jiro in agtayada uu ku sugan yahay khasnadihiisu mooyaane yacni wax kasta oo jiraa ilaahay baa haya wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum mana soo dejinayno qadar macluum ah inaan ku soo dejinno mooyaane marka qadar macluum ah in lagu soo dejinayo hadday arsaaq tahay hadday roob tahay hadday ashyaa kale tahay wax kastaa inay biqadar ku dhacayaan ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo allah yidhi wa kaana amrullaahi qadaran maqduura aayado badan ayaa ku soo arooray oo sheegaya qadarka xagga sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga waa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih arkaantii iimaanka waxaa ka mid ahaa inaad rumayso qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba inaad rumaysaa waxay ka mid tahay iimaankii bay ka mid tahay xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa kadalik adillo kale laftoodu waa sheegaysaa oo cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi kullu shayin biqadarin xata alcajzu waalkays wax kastaaba qadar bay ku dhacayaan kulay ku tahay yacni caajiska ee la caajiso ee kulay ku tahay waxay ku dhacayaan qadar yacni qofku marka uu firinfircoon yahay ee wax qabanayo ee awoodda leeyahay ee fiirada leeyahay iyo marka uu waxsanayo ee wax awoodi waayo aanu waxba qabanayn mid walba maqduur bay ahayd waa la qadaray xadiidka nebiga sala allahu aley wasalam waxaa kale ku soo aroray inuu yidhi nebigu sala allahu aley wasalam wain asaabaka shay un falaa taqul low annii facaltu kaana kada wa kada walaakin qul qadaru llahi wamaa shaaa facal waxaa kaloo loo xarakeeya walaakin qul qadara allaahu wamaa shaaa facal hadduu shay ku haleelo musiibo iyo dhibaato ha odhanne haddaan sidaa yeeli lahaa saaya saasay noqon lahayd ha odhan ee waxaad tidhaahdaa qadaruullaahi waa qadarkii ilaahay haada qadaruullah ama qaddara allaahu ilaahay baa qadaray wamaa sha'a facal wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa sidaa dheh marka xadiiskaana waa xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey aayaadka qur'aanka iyo axaadiistii nebiguba calayhi asalaatu wasalaam waxay sheegayaan qadarka in la rumeeyey sheegayaan iyo inuu ilaahay ashyaada qadaray waxaa kaloo ku sugan ijmaacii muslimiinta oo muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin qadarka in la rumeeyaa inay waajib tahay culammaduna waa soo naqliyeen ijmaacaas in saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasallam iyo ciddii dariiqii saxaabada raacdayba ay ku kulansanaayeen isku waafaqsanaayeen rumaynta la rumaynaayo qadarka ilaahay la rumaynayo saas awadeed ayuu markaa imaamu nawowi wuxuu yidhi waqad tadaaharat aladilatu alqaطciyaatu min alkitaabi wاsunnati waijmaci aلصaxaabati wa ahli اlxalli wاlcaqdi min alsalafi wاlkhalafi cala ihbaati qadari اllahi subxaanahu wa tacaala waxay adiladu ku soo aroortay oo ay isxoojisay adilo qaطci ah oo qur'aanka ka mida iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ah iyo ijmaacii saxaabaduba sugista la sugaayo qadarka la sugayo sugista qadarka la sugayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxau yidhi madhabu salaf dhammaantood waxay ahaayeen qaar ku sugan umuuruhu inay ku dhacayaan qadar ilaahay wax kale iska daayo culammadu waxay yidhahdeen fitrada aadamiga waxa ku abuuran rumaynta qadarka la rumaynayo ayaa fitrada aadamigaba ku abuuran saas aawadeed bay gaaladii way rumaysnaayeen mushrikii alcarab qadarka way rumaysnaayeen waana sugayeen yacni qadarka waa sugayeen inay qadarka sugayeenna waxaa ku tusinaya aayaadka qur'aanka ah ayaa ku tusinaysa waxaa kaloo ku tusinaya ashcaarahoodii iyo hadalladoodii iyo iyo gabayadoodii ayaa caddaynaya tusinaya waatuu allah yidhi aayaadka qur'aanka waxaa ka mida ee macnaha ku tusinaya sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una kuwa mushrikiintu waxay odhan doonaan low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'una hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki la iman oo gaalnimo annaan la iman oo isaga cid kale annaan la caabudin hadduu ilaahay dooni lahaa lamaanu caabudnayn ee waxaanu shirkiga ula nimi ee aannu cid kale ilaahay ula caabudnay waa doonista uu ilaahay doonay ayaa arrinkaas ku dhacay waxaa kaloo laynoo sheegay ficlanba inay yidhaahdeen waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu ma ashrakna marka doonista uu ilaahay ashyaada doonaayo inay sugayeen baa laga qaadanayaa aayaadka qur'aankuna sheegayaan laakiin marka takdiibka lagu sheegaayo inay beeniyeen muraadka looga jeedaa waxay tahay waxay beeninayeen sharciga oo qadarkii bay xujaysanayeen oo deliishanayeen oo u deliishanayeen inay amarkii sharciga ahaa ku buriyaan oo ka hor keenaan sidaasuu ilaahay uu yidhi kadalika kadaba aladiina min qablihim manaa waxaa loo jeedaa kadabu sharca bilqadar xujaysaday qadarkii xujaysanayaan bay sharcigii ku beeniyeen oo sharcigii ka hor yimaadeen gabayadooda haddaad eegto inay qadarka sugayeen waa ka muuqataa waxaa ka mid a cantarat bnu shadaad markuu yidhi yaa cablu ayna min almaniyati mahrabun in kaana rabbii fi asamaa'i qadaaha cantarat bnu shaddaad wuxuu ahaa nin jaahili ah waxaanu dhintay bicsada ka hor nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam intaan la soo dirin ka hor ayuu isagoo cimriyey uu dhintay oo la dilay marka ma soo gaadhin risaaladdii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxuu ka mid ahaa min cubbaadi alawthaan mushrikiintii sanamada caabudaysu ka mid ahaa wuxuu la hadlayay haweenaydiisii oo wuxuu yidhi yaa cablu ayna min almaniyati mahrabun cablatu baa la odhan jiray marka wuxuu ku sameeyey tarkhiim markaasuu cablaay geeri xaggaan uga cararaa yani meelaan uga cararaa jirtaa meelaan uga cararaa miyay jirtaa in kaana rabbii fi samaa'i qadaaha hadduu rabbigay xagga sare uu soo qadaray ma meelaan geeri uga cararaa jirta ma jirta buu u jeedaa marka khaaliqa inuu rumaysnaa inuu khaaliqu jiro oo rabbi jiro mar labaadka culuwiga ilaahay inuu rumaysnaa inuu ilaahay koreeyo mar saddexaadka qadaaga iyo qadarka inuu rumaysnaa ayaa intaba laga qaadanaya haddana maca daalik wuxuu ahaa min mushrik alcarab waxaa ka mid ahaa tarafat ibnulcabdi tarafa wuxuu ka mid ahaa nimankii waxa weeye jaahiliyada ayuu ka mid ahaa waa jaahili waxaana la dilay yacni wakhtigii jaahiliyada ma soo gaadhin nebiga sala allahu aleyh wasalam gabaygiisa beydkeennu sheegi doonnaa uu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay mucallaqaadku ka mid yahay mucallaqaadkuna waa gabayo ay la dhaceen nimankii carabta ahaa qiimaha gabayadaasi ay leeyihiin iyo balaaqadooda iyo hadallada markaa ku jiraa ayay aad iyo aad ula yaabeen markaa marka gabay oo ay sudheen kacbada ka laalaadiyeen baa jirtay kuwaasuu ka mid ahaa darafat cabdi wuxuu yidhi falow shaaa rabbii kuntu qaysa bna khaalidin walow shaaa rabbii kuntu camra bna marsadi hadduu rabbigay dooni lahaa waxaan noqon lahaa qaysa bna khaalid oo kalaa noqon lahaa hadduu rabbigay dooni lahaa waxaan noqon lahaa camru bnu marsad oo kalaan noqon lahaa marka mashii'adii ilaahay inuu sugaayo siduu ilaahay doonaana dhacayso inuu sugayo ayaa laga qaadanaya waxaa ka mid a zuhayr ibnu abi sulma wuxuu yidhi falaa taktumunna allaha maa fii nufuusikum liyakhfaa wamahma yuktami illaahu yaclami yu'ahar fayuudac fii kitaabin fayudakhar liyowmi alxisaabi aw yucajal fayunqami wuxuu idhi ha ka qarinina ilaahay waxa nafihiinna ku sugan ha isku dayina inaad ka qarisaan si ay u qarsoonto yacnii kama qarin kartaan buu ujeedaa wa mahmaa yuktami illaahu yaclami mar kastoo lays yidhahdo ilaahay wax ka qariyana ilaahay waa ogaanayaa wax ka qarsoomayaa ma jiro yu'akhar fa yuudac fii kitaabin fa yudakhar waa la dibdhigayaa oo markaasaa kitaab lagu qorayaa waxaa loo kaydinayaa maalinta xisaabta ama waa la dedejinayaa oo fa yunqami waa la ciqaabayaa yacni ciddii xumaan la timi ama ciqaabtaa loo soo dedejinaya ama yowmulxisaabkaa dib loogu dhigaya waxaynu u jeednaa inuu markaa qadarkii sugayo yowmulxisaabkii sugayo ee cilmiga ilaahay sugayo marka ashcaaro badan oo noocaasoo kale ayaa jira oo caddaynaya mushrikiintii carbeed laftooda inay garanayeen qadarka ilaahay inay garanayeen ilaahay ashyaada inuu qadaray inuu og yahay inuu doonay inay saas yadaa ogaayeen inuu garanayeen rumaynta qadarka la rumaynayo wuxuu qadarka ka kooban yahay maraatib afar ah afartaa martabo kow waa inuu ilaahay ashyaada sii ogaa oo wax kasta oo dhacaya si mufasala oo aan waxba ka dhinnayn inuu ilaahay u ogaa wax ka qarsoonna aanu marnaba jirin ee wax walba uu ilaahay ogaa waa cilmi cilmiga ilaahay inuu waasic yaho wax walba ogaa waxaa caddaynaysa adilada sharciga caddaynaysa iyo adilada caqligaa mid walba oo caqliga iyo sharcigaba waa lagu garanayaa adilada sharciga caddaynaysa waxaa ka mida wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisoo keliya waxaa ku sugan mafaatixu alghayb oo isaga mooyaane cid kale ma oga inuu cilmiga ilaahay waasic yahay wax walba og laga qaadanaya qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah haybka allah mooyaane cid kale ma ogaa allah mooyaane cid kale ma ogaa wa huwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahi qadarkii wuxuu soo gudagelayaa waxa uu cilmiga badan yahay cilmiga ilaahay waa saabiq waa horreeyey wax walbuu ilaahay ogaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu ogaa wixii hore u jiray waxallo wixii hore u dhacay ilaahay waa og yahay wamaa yakuunu waxa jiri doonana ilaahay waa og yahay wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeenna ilaahay waa ogyahay yani wax walba ilaahay waa ogyahay wax alla wixii hore u dhacuu ogyahay wax alla wixii dhici doonuu ilaahay ogyahay xataa waxaan dhacaynini haddii laga soo qaadi lahaa inay dhici lahaayeen siday u dhici lahaayeen buu ilaahay ogyahay maxaa u daliila waxaan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday u dhici lahaayeen inuu ilaahay og yahay siday u dhici lahaayeen inuu ilaahay og yahay maxaa u daliila waxaa u daliila ilaahay uhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun wuxuu ilaahay inoo sheegay gaaladu markay aakhiro tagaan inaan adduunyada lagu soo celin doonin waxay codsanayaan oo dalbanayaan in adduunyadii mar labaad lagu celiyo si xumaantii ay hore u sameeyeen uga waantoobaan bay gaaladu codsanayaan oo ay leeyihiin camal wanaagsan baannu la iman doonaaye adduunyada lagu celiyo lagama yeeliyo waayo waa imtixaan dhacay haddii waxa weeye dadkii loogu baaqo imtixaan oo la imtixaan baa laydinka qaadaya imtixaankaa waxaa lagu bixinaya jaa'isado cidda ku baastaa waxayo waxaasay leedahay cidda ku dhacdaa waxba yeelan mayso oo wanaaggaa heli mayso imtixaanku xilli buu ku koobiye dadkii la sii ogeysiiyo arrinkaa waxa weeye aad iyo aad loo gaadhsiiyo qaarkood ay markaa waxbay ka seexdaan dabeed hadhow xaashiyaho cad ay dhiibaan ciddii jaa'isadda mutaysatay marka jaa'isadda la siiyo miyay xaq u yeelanayaan in la yidhaahdo ilaaba ilaa annaga ha nala celiyo imtixaankii hana lagu celiyo imtixaankaana waxaa la dib laydinku celin maayo mar keliyaa la qaadaya kii ku soo baxaa soo baxay kii ku dhacayna waa dhacay iminkaba ogaada cid loogu celinayaa ma jirto waxaynu garan karraa gar inaan u yeelanayn in la imtixaankii dib ha laygu celiyo haddaan markaa jawaabo saxa ah ku soo shaqaynayaa aan soo dadaalaya marka gaaladii laga yeeli maayo walilaahi almasal laclaa gaaladii laga yeeli maayo adduunyada in dib loogu soo celiyo laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegayaa hadday dhici lahayd in adduunyadii lagu celiyo markay leeyihin camal wanaagsan baanu la iman doonnaa haddii nala celiyo inay waxba ka jirin oo xataa haddii la soo celin lahaa xumaanta halkoodii inay ka miisi lahaayeen ayuu ilahay inoo sheegay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celin lahaa la celin maaye oo adduunyadii dib loogu soo celin maaye haddii lagu soo celin lahaa waxay ku noqon lahaayeen limaa nuhuu canhu wixii laga reebay ku laabmi lahaayeen wa innahum lakaadibuun waa qaar been sheegay weeyi wuxuu kaloo allah yidhi ma attakhada allahu min waladin wama kaana macahu min ilaah ilaahay ma yeelan min waladin wax ubada ma yeelan macbuud kaloo xaqoo weheliyaana ma jiro idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacd hadday dhici lahayd ilaah kaloo xaqi inuu jiro ma jiri wuxuu la tegi lahaa ilaah kastaaba wuxuu abuuru la tegi lahaa wala calaa bacduhum calaa bacd qaarkoodba qaarka kalayna ka korrayn lahaayeenoo ka qaalib noqon lahaayeen bimacnaa waxaa laynoo sheegaya haddii ilaah kaloo xaqi jiri lahaa ma jire inuu jiraana ma suuragal ahe hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran laba mid baa dhici lahayd inay kala socdaan waxay abuureen oo mid weliba intuu abuuray qaato ila ilaah xaqa waxaa lagama maarmaana ilaaba ilaa inuu khaaliqna yahay ou awood badan yahay ou wax abuuraayo wax jirsiinaayo marka mid weliba wuxuu abuuruu soocan lahaa qaadan lahaa calaa bacduhum calaa bacd inoo kala sooc bay noqon lahay kii cirka abuurayna cirkiisa ha qaato kii dhulka abuurayna dhulkiisa ha qaato kii qoraxda abuuray qoraxdiisa ha qaato kii habe kii markaa dayax abuurayna dayaxiisa ha qaato kii maalinta abuuray maalintiisa ha qaato kii habeenka abuurayna habeenkiisa ha qaato marka caalamkani sidaa uma nidaamsanaadeen ee wuxuu noqon lahaa mid kharaaba ama waxa dhici lahayd inay isku laayaan oo midkood gacan sarreeyo marka caalamkii mar haddaan lagu arag wax khalal ah wax kala soocad ah habeenkiiyo maalintii markaa in la kala qaatay cirkiiyo dhulkii in la kala qaatay qoraxdiiyo dayaxii in la kala qaatay berigiiyo baddii in la kala qaatay yacni waxaweye marnaba marka aan la arag iyo ashyaa kale la mid a ah. ee inay nidaamsan tahay habaysan tahay wax iska hor imanayaa jirin lagu arko yaa waxay caddaynaysaa waaxidnimada ilaahay idan la dahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum calaa bacd ilaah kaloo xaqi inuu jiraa wax waaqicoo jira maah mana aha inuu jiro haddana maca daalika ilahay wuxuu inoo sheegayaa hadday dhici lahayd sida wax u dhici lahaayeen marka cilmiga ilahay waa waasic wax walba ilahay waa og yahay waxaanu ogayni ma jiro wax kastoo jira ilaahay waa og yahay siduu jiro wax kastoo ee jiri jiray ilaahay waa og yahay wax kastoo jiri doona ilaahay waa ogyahay waxaan jirayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen ilaahay waa ogyahay marka cilmiga ilahay waa waasic saas aawoodee a'immadii waxay odhan jireen sida imaamu shaafici wakhayruhu laga soo wariyey khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu qolada qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay ilahay ashyaada ma ogaa intayna dhicin ka hor mise ma ogeyn fain aqaruu khusimuu hadday qiraan inuu ilaahay ashyaada ogaa hadday qiraan wax walba inuu ilaahay ogaa khusimuu waa laga qaalib noqonayaa waa laga gacan sarraynayaa oo dooddii baa laga libaysanayaa wa ilaa kafaruu haddii kalena waa gaaloobayaan oo waxay noqonayaan qaar markaa waxaa cilmiga ilaahay inkaray yacni ilaahay haddii cilmigiisa la dafiro macnaheedu waxay noqonaysaa aqoon daraa loo sugay aqoon darraduna waa sifo nuqsaan ah marka nuqsaan ilaahay loo nisbeeyey ayaa macnuhu dhacaya saasaa macnuhu dhacay saas aawadeed martabadda koowaad waa cilmiga ilaahay inuu ilaahay ashyaada ogaa wax kastoo dhacayana inuu ilaahay ogaa marka martabatulcilmi waa in la sugaa ta kale waxaa laga qaadanayaa qoraalka ilaahay ashyaada qoray lafteed waxay daliil u tahay cilmiga ilaahay hormaray maa asaaba min musiibatin fi alardi walaa fi anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha yacni ma haleesho musiibo dhulka ma haleesho nafihiinnana ma haleesho inay kitaab ku sugnayd mooyaane intaanan musiibada abuurin ka hor ama intaanan dhulka abuurin ka hor ama intaanan nafaha abuurin ka hor intaanna musiibada abuurin ka hor bay hore u qornayd waxaa kaloo loo celiyaa nafahana waa loo celiyaa in la qoraana ma dhici karto haddii aan markaa la ogeyn marka cilmiga ilahay inu waasiciyaha laga qaadanaya martabada labaad waa qoraalka ilaahay ashyaada qoray qoraalkau ilaahay ashyaada qorayna waa jirtaa waxaa sheegaya aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga calayhi asalaatu wasalaam qoraalkaasina dhowr qoraal weeye oo kala dembeeyey mid waa qoraal caam ah oo waa kii eh, markii qalinka uu ilaahay abuuray iyo looxa qoraalku ilaahay qoray waa qoraal caam ah waatuu ilaahay uu yidhi maa asaaba min musiibatin fi alardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha waxaa sii caddaynaya axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam katb allahu maqadir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ilaahay wuxuu qoray maqaadirta khalaa'iqda ayuu qoray makhluuqaadka qadaradooda ayuu qoray intaanu cirarka iyo dhulka abuurin ka hor konton kunoo sano ayuu qoray marka qoraalkaasi inuu ka horreeyey cirarka iyo dhulka abuurkooda konton kun oo sano inay ka horraysay ayuu xadiiska muslim saxiixa kusoo soo wariyey sheegaya waxaa kaloo caddaynaya xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu iktub wuxuu ilaahay abuuro qalinkaa ugu horreeyey uma qaala lahu iktub markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi qor qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama ilahay maxaan qoraa buu yidhi markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad qortaa yacni shay walba markaa qadarkiisa qor uktub ma huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wakada riwaayada kale sida ku soo aroortay uktub maqdira kulli shayin xataa taquuma asaaca shay kastaba maqaadirtiisa qor ilaa qiyaamadu ka kacayso kaasi waa taqdiirkiiyo qoraalkii hore waa kii looxul maxfuudka qoraal ka dambeeyaa jira waa taqdiir cumri bacdu ahlicilmi waxay aan qoraal kala u dhexeeya oo waa mid markaa abuurka aadam ka horreeyey afartan sano ataluumunii calaa amrin qad katabahu allahu calay qabla an ukhlaqa biarbaciina sana qoraal saddexaad baa jira waa qoraal marka cumri ah oo ruux walba marka uurka hooyadii uu ku jiro ayaa loo soo diraa malak marka ruuxda lagu afuufaya malak loo soo diraa markaasa waxaa lagu yidhahdaa qor fa yu'maru bikatbi arbaci kalimaat waxaa la amraa afar kelmadood qoraalka uu qoraya ayaa la amraa malaggaas waxaad qortaa ayaa lagu yidhaahdaa fa yu'maru bikatbi arbaci kalimaat bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyin aw saciidin risqiisa ajashiisa camalkiisa iyo shaqi iyo saciid kuu yahay qor shaq iyo saciid labada mid ahaan baa laqoraya loo qoraya labada loo wada qori maayo marka afar saasay ku noqonaysa kaasina waxa weeye waa qoraal kale weeye waa taqdiir cumri xadiiskii saxiixaynku waa ka sheegaya xadiiskii cabdullahi bn mascuud ayaa sheegaya waxaa jira taqdiir sanawi oo sannadii hal mar dhacaya waxaanu dhacaa habeenka leylatulqadriga inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka inaa kunna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina inaa kunna mursiliin waxaa loo jeedaa aayadda suurat dukhaan ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka leylatulqadrigaa loo jeedaa waayo qur'aanka habeen leylatulqadri baa la soo dejiyey sida aayadda kaleba sheegayso ina anzalnaahu fii leylati alqadr marka fii leylati alqadri iyo fii leylati mubaaraka waa isla habeen keli ah ka la soo dejiyeyna waxa weeye qur'aanka laakiin mawdicu shaahid xaggee taqdiirka ay ka sheegaysaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim aayadda kale ee ka dambaysa ayaa caddaynaysa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim habeenka barakaysan waa leylatulqadrigee waxaa la kala farqiyaa oo la kala saaraa arrin kasta oo muxkam ah oo la sugayo waa wax kastoo dhacaya sannadaa dhacaya saas aawood baa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ku fasireen sida cabdullahi bnu cabaas wakayruhu oo saxaabada ka mid iyo taabiciinta ka midiba ay sheegeen habeenka leylatulqadriga waxaa la qoraa waxa sannadaa jiri doona hadday geeri tahay hadday nolol tahay hadday arsaaq tahay hadday roob tahay hadday wax kastoo dhacya tahay ilaa wax kale iska daayey xataa waxaa la qoraa xujaajta cidda xajinaysa sannadaas markaasaa le hebel waa xajinayaa sannadaas yacni xuju fulaan weeye xuju fulaan hebel iyo hebel waa xajinayaan hebel waa xajinayaan hebel ma xajinayo hebel baa guursanaya hebel baa wax loo dhalaya heblaaya wax dhalaysa iyo wax la mid mida ah. yacni ashyaada noocaas ah yacni waxa weeye ayaa la qoraya oo waxalla wixii sanada dhacay maaha markaa qoraalkan sanawigii inuu khilaafayo qoraalladii hore inuu khilaafayo maaha ee waa waafaqaya waa waafaqaya marka kaasina waxa uu yahay waa taqdiir sanawi wey waxaa kaloo jira bay yidhahdeen culammadu taqdiir yowmi kulla yowmin huwa fii shan waxay noqonaysaa taasi markaa waxaway qadaagii la fulinaayo ayay noqonaysa qoraalladaas waa martabo kale oo maraatibta qadar ka mid a martabada saddexaad waxa weeye waa doonista uu ilaahay doonayo wax kastoo dhacaya inay dhacaan uu doonayo oo waxaanu doonin mulkigiisa kama dhex dhacaan waxaa dhacayaa waxay ku dhacayaan mashiica ilaahay iyo doonis ilahay bay ku dhacayaan wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah ma doonaysaan in ilaahay doono mooyaane walow shaaa rabbuka maa facaluuh hadduu rabbigaa dooni lahaa inaynay samaynin may sameeyeen yacni waxa weeye waxa dhacaya inay dhacaan buu ilaahay doonayaa maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun waata muslimiintu ay yidhaahdaan marka doonista ilaahayna doonista ilaahay ee qadariga afcaasha waxa uu ilaahay samaynayo iyo wax makhluuqaadku samaynaya mid walba doonista ilahay waa ku tacalluqaysa oo ilahay waa facaalun lima yuriid facaalun lima yuriid yafcalu maa yashaa waa mid u samayn badan wuxuu doono yafcalu maa yashaa wuxuu sameeyaa wuxuu doono wa rabbuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar rabbigaa waa abuuraa wuxuu doono inuu abuuro wa yakhtaaru waa dooranaya wuxuu doono inuu doorto ina allaha yaxkumu maa yuriid wuxuu xukumaya ilaahay wuxuu doono inuu xukumo walow shaaa allahu maa ashrakuu afcaasha addoommadu ay samaynayaan xataa waxyaalaha waxa xun iyo waxa wanaagsan mid walba mashii'a ilahay bay ku dhacaysa mashii'a qadari ah wamaa tashaa'una ilaa an yashaaa allah ma doonaysaan in ilaahay doono mooyaane walow shaaa allahu maa ashrakuu hadduu ilaahay dooni lahaa gaaladu inaynay gaalnimo la iman lama yimaadeen laakiin waxay kula yimaadeen doonista uu ilaahay doonay inay la yimaadaan taasay kula yimaadeen marka ilaahay mashiicadiisu inay ku tacalluqayso xataa afcaasha addoommadu samaynayaan ayaa laga qaadanaya walow shaaa rabbuka la jacala annaasa ummatan waaxida hadduu ilaahay dooni lahaa wuxuu ka yeeli lahaa dadka ummad keliya lakin waanu doonin baa looga jeedaa bimacnaa diin keliya qaar ku sugan buu ka dhigi lahaa martabada afraad waa abuurista uu ilaahay abuuray wax kastoo dhacayo isaga abuuray xataa addoommadu waxay samaynayaan waa wax ilaahay abuuray addoommadu iskama abuuranayaan waayo allahu qura khaaliqah allahu khaaliqu kulli shay ilaahay waa ka shay walba abuuray wakhalaqa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira shay walbuu ilaahay abuuray oo faqadarahu taqdiira qadaraad buu qadaray kulla shay waxaa soo gelaya makhluuqaadka laftooda daatooyinka ah iyo sifaatkooda iyo ficiladooda iyo odhaahyadooda mid walba waayo sifada makhluuqu waa makhluuqa makhluuqa sifadiisu siduu markaa daatadiisu makhluuq u tahay laftiisa uu makhluuq u yahay isaga laftiisu shayga makhluuqa ah siduu makhluuq u yahoo loo abuuray baa ficilkiisana loo abuuray shaygii makhluuq ah ama aadami ha noqdo ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama cid kale ha noqdo yacni waxa weeye sida laftooda loo abuuray ashyaada makhluuqa ah baa sifaatkooda iyo ficilladoodiiyo odhaahyadoodana loo abuuray ciddii yaga abuurtay baa ficilladoodiiyo sifaadkoodana abuurto allaah ah ciddii yaga abuurto allaah ah allah baa abuuraye baa sifaatkoodiiyo ficiladoodiiyo odhaahyadoodana abuuray waayo kulla shay kama baxayaan wa khalaqa kulla shayin kulla shay waxaa soo gelaya dawaat almakhluuqaat waxaa kaloo soo gelaya sifaati almakhluuqaat wa afcaalahum makhluuqaadka sifooyinkooda iyo ficiladooduna waa soo gelayaan wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilahay waa idin abuuray idinka wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna ilaahay waa abuuray camalka dadku ay la imanayaan allah baa abuuray in allaha yasnacu kula saanicin wa sancatah waxa uu nebigu sheegay sala allahu aley wasalam xadiis markaa waxa weeyaan abu daawuud iyo soo wariyeen sheekh albaanina taxsiininayo ilaahay wuxuu abuuray mid kastoo wax samaynaya iyo sancada uu samaynayaba ilaahay baa abuuray marka waxa xadiiskaasi kordhinaya oo sii caddaynayaa sancata saanic saanica makhluuqa ahi waxa uu samaynayo in allah abuuray ayuu caddaynaya marka waxaa jira qolo qadarka inkirta qadarka waxay ka mid tahay meelaha lagu lumay inta aynaan taas sheegin qadarku afartaa martaba u ka kooban yihi ogaalka ilaahay ashyaada sii ogaa wax kastoo dhacaya oo si mufasala allah u ogaa wax ka qarsoonna aanu jirin juz'iyo yar kama qarsoonayn qoraalku ilaahay ashyaada sii qoray doonista wax kastoo dhacaya inay dhacaan uu ilaahay doonay abuurista wax kastoo dhacaya uu ilaahay abuuray afarta waxaa lagu kulmiya hal beyti cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu wahwa iijaadun wa takwiinu cilmun waa martabada koowaad waa cilmiga ilaahay waasica kitaabatu mawlaana waa qoraalka gargaaraheenno allaah ahi oo ashyaada sii qoray wax kastoo dhacaya iyagaan dhicin oo hore u sii qoray mashii'atuhu waa doonistiisa uu ilaahay doonay wax kasta oo mulkigiisa ka dhex dhacaya inay dhacaan uu ilaahay doonay waa martabadda saddexaad martabadda afraadna waa khalquhu waa abuuristiisa uu ilaahay abuuray oo shay kastoo makhluuqa allah baa abuuray khalqigana waxaa loo jeedaa wahwa iijaadun wa takwiinu waa abuuris iyo jirsiin afartaa martaba wey cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu afartabana waa sharaxnay waxaa jira haddaba markaa qadarka laba qolaa kulumay qolo waxay yidhaahdeen ilaahay ashyaada dhacaya addoommadu ay samaynayaan maba doonin inuu sameeyo maba doonin inay sameeyaan waxa dhacaya ee addoommadu samaynayaan inay sameeyaan ma doonin mana ogeydin mana abuurin qaarkood ogaalka waa sugeen laakiin waxay dafireen abuurista iyo doonista waagii horey jiri jireen baa lay qoro cilmiga inkirtaa laakiin markii dambe waxay yidhahdeen culammadu kuwaasi way baaba'een cidi kama baaqi noqon laakiin waxay dafiri jireen badiba ee qoraalka qoraalka way isugu jireen iyo ogaalka ee badiba waxay inkiri jireen oo diidi jireen doonistii abuurista waxayna lahaayeen dawaadka makhluuqaadka ilaahay waa abuuray laakiin ficiladay samaynayaan addoommada abuuranayee ilaahay ma abuurin mana doonin waa dalaalo nusuustay ka hor imanaysa waayo xadiisku muxuu sheegay waan an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi marka khayr iyo shar mid walba muqadar inuu yaho xadiis ku cad yahay xadiiska nebiga markaa radinaya waata kale ilaahay wuxuu inoo sheegay wax kastay samaynayaan khayr iyo shar inuu ilaahay doonay walow shaaa allaahu maa ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiidaa hadday dooni hadduu dooni lahaa ilaahay inaynay shirki la imannin oo gaaladu gaaloobin maa ashrakuu shirki lama yimaadeen shirki waa la yimaadeen waxayse ula yimaadeen ilaahay baa doonay inay la yimaadaan aayaddaa ku cad walow shaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki la imanin maa ashrakuu maxaa macnuhu dhacaya laakiin shirkiga waa la yimaadeenoo ilaahay baa doonay marka doonis ilaahay inuu ku dhacayo shirkulmushrikiin ayaa aayaddu ku tusinaysa wuxuu kaloo allah yidhi walow shaa allahu maqtataluu hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay isdilin ismay laayeen walow shaa rabuka maa facaluu zukhrufulqowlkiiyo wixii la midka may sameeyeen hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay samaynin ee ilaahay waa doon inay sameeyaan oo la yimaadaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah idan aayaadku waxay caddaynayaan inuu ilaahay doonay khayr iyo sharba waxa dhacaya inuu ilaahay doonay ta kale cumuumka qadarkay soo gelaysa ina kulla shayin khalaqnaahu biqadar kulla shay kama baxayaan ficilladii addoommadu abuuristii iyo doonistiiba waa soo gelaya inuu ilaahay abuuray wax kastoo dhacaya waxaa ka mida waxa dhacaya sifaadka addoommada waxaa ka mid a ficiladooda cumuumkaasay ku jiraan wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilahay idinka waa idin abuuray waxaad samaynaysaanna waa abuuray waaladii tacmaluunah iyagana waa abuuray allahu khaaliqu kulli shay kulli shay kama baxayaan afcaalu cibaad odhaahyada addoommada odhanayaan iyo ficilada ay samaynayaan kulla shayga kama baxayaan wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira saas aawadeed baa imaam ashaafici waxa uu yidhi khaasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu qolada qadariyada waxaad kula doodaan cilmiga ilaahay cilmigii hadday qiraan dooddii waa lagaga raynaya waa laga qaalib noqonaya waa laga gacan sarraynaya waayo maraatibta kale ee qadarkana inay sugaan ayaa keensanaya ayay keensanaysaa oo ka dhalanaysa inay cilmigii sugaan oo kuwii kale inkiraan dee caqli keensan maayo iyo sharci toonno ee siday tanba u qireen kuwa kalena inay qiraan baa ka dhalanaysa wa ilaa kafaruu haddii kalena waa gaaloobayaan oo cilmiga ilahi hadday inkiraan sifatu naqsi bay ilahay u sugayaan markaana waa gaaloobayaan milladday ka baxayaan saasuu imaamu shaafici iyo a'imo kale ba yidhahdeen nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alqadariyatu majuusu hadihi alumma nimanka qadariyadii la yidhaahdaa waa ummaddan majuuskeedii yacni majuus oo kaley ka dhigeen majuusku waa ay waa kuwa labada khaaliq sheega ee dabka caabuda annuur waadulma kuwaasaa waxaa layahay majuus dabkay caabudaan markaase waxay sugaan laba khaaliq khaaliq lilkhayr wa khaaliq lilshar marka ummaddan majuuskeedii weeye marka xadiidka sunanka uu nebigu sidaa ku yidhi sala allahu alay wasalam ummaddan majuuskeedii weeye waxaa laga qaadanayaa bimacnaa sida majuusku laba khaaliq ay u sugayaan ba iyaguna laba khaaliq u sugayaan siday majuusku laba khaaliq u sugayaan khaaliq lilkhayr khaaliq ishar ay iyaguna waxay shabbahayaan majuuskiioo khaaliqya mutacadiday sugayaan baa loo jeedaa lababa way ka badinayaan guya oo waxay leeyihiin addoon kastaaba ficilkiisa isagaa abuuranaya oraahdiisa isaga abuuranaya saasay leeyihin marka shabah waxay ku leeyihiin majuuskii oo yacni yaynay odhan daatay abuuranayaan ee mar hadday yidhahaan ficilkiisu mid waliba abuuranayaa tacadudulkhaaliqiin khaaliqyadu inay tacadudaan ayay qabaan walow habay yidhaahdaan sifaatka keliya iyo ficilada keliya iyo odhahyada keliya ay abuuranayaan marka halkaasay shabah ku leeyihin alqadariyatu majuusu hadi lumma xadiis abu daawuud uu soo wariyey iyo tabarani fi lawsad sheekh albanina waa taxsiininaya xadiidka hore aynu sheegnay in allaha yasnacu kula saanicin wa sancatah bukhaari ayaa soo wariyey fi khalqi afcaal cibaad xaakimna wuxuu kusoo wariyey mustadragiisa ibnu abi caasimna wuxuu kusoo wariyey sunada sheekh albanina waa quweynaya kan dambe alqadariyatu maajuusu hadii lumma abu daawuud baa soo warinaya tabaraanina awsadka kusoo warinaya almuhim yacni qadariyadii waa firqo luntay waxay ku lumeen qadarkii inay inkiraan bay ku lumeen oo dafiraan qolo kale qadarkay ku talax tagtay oo waxay la yimaadeen inay qadarkii intay sugeen ku talax tageen sugitaanka qadarka oo ay addoonka u diideenba inuu ikhtiyaar iyo ficil iyo iraado leeyahay waxay leeyihiin addoonku waa musayar waa majbuur waa dirqisan yahay ficil ma le ikhtiyaar ma le ma samaynayo xaqiiqatan waxu samayn maya qadar baa walhinaya waa sida warqaddaa dabayshu sidato oo kale jabriya la yidhahda iyagana waxay qabaan inuu qofku majbuur yahay oo dirqisan yahay qadar baa walhinayo markaasuu marba meel ku dhacaya markaasa sidan buu sameeyey waxaanuu falay waxba falayee qadar baa sitebay yidhaahdeen maxay inkireen yaguna yaguna waxay dafireen addoommadii inay ficil iyo ikhtiyaar leeyihiin ilaahayna wuxuu inoo sheegayaa addoommadu inay ficil iyo ikhtiyaar leeyihiin minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida ah mid adduunyada doonaaya iyo mid aakhira doonaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur addomarata doonis baa loo sugayaa addoommadii inay wax doonayaan ayaa loo sugayaa waxaa loo sugayaa ficil iyo camal ayaa loo sugayaa yani inay wax markaa camal leeyihiin marka waxay leeyihin afcaal xaqiiqi ah oo ay wax samaynayaan ayay markaa leeyihiin waxay leeyihiin doonitaanno ay wax doonayaan marka ficil iyo ikhtiyaar iyo camal ayaa loo sugayaa saas aawadeed baa dadku camalka ay ku mutaysanayaan ama ciqaab ama lagu abaalmarinayaa thawaab iyo marka waxa waxaweyan yani khayraad lagu abaalmarinaya aayaadka qur-aankuna labaduba ku sugan yihiin iyadoo laynagu tilmaamayo labada noocba camal wanaagsan ciddii la timaada in abaalmar wanaagsan la siinayo ciddii markaa camal xun la timaadana in camalkaa xun ciqaabteeda marka waxaa la marinayo dadkana waxaa lagu markaa kalifay ee la amray waa waxay kari karayaan laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaan karaankoodii awooddooda ku jirin laguma kalifin waxay awoodi karayaan baa lagu kalifay camalka ay la yimaadaan baana laga sawaabinaya laga ajar siinaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonaa inuu rumeeyo ha rumeeyo kii doonaa inuu gaaloobaana ha gaaloobo yani waxaa ku jira tahdiid yani kii gaalooba waxa weye lagu ciqaabaya ina actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha yani waxa waciid baa looga jeeda icmaluu maa shi'tum inahu bima tacmaluuna basiir wa tahdiid iyo hanjabaad weeye marka waxaa laynoo sheegayaa camal wanaagsan qofkii la yimaadaa Eh, in marka abaalmarin wanaagsan la siinayo kii camal xun la yimaadana in ciqaab marka waxa lagu ciqaabayo oo ciqaab mutaysanayo ayaa laynagu sheegaya doonis iyo iraadana marka inay leeyihiin oy wax doonayaan faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayqan xarajan kaannamaa yasacadu fi asamaa marka qadarka sugista la sugayo waxa weeye waa in marka layska ilaaliyaa in qadarka sugistiisii lagu talax tago oo addoonka laga siibo ikhtiyaarkii iyo ficilkii iyo iraadadii iyo doonitaankii iyo camal inuu leeyahay camalka wanaagsan iyo camalka xunba addoonku ka dhacayaa laakiin wuxuu ku dhacayaa biqadar taa macnaheeduna ma aha inaanu doonis lahayn doonis buu leeyahay oo ikhtiyaar iyo iraada ayuu leeyahay yacani waxa weeye marna waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinaya marna waa lagu ciqaabaya ma aha wax kastana inuu waxa weeye la odhanaayo addoonku waa marka waa musayar waa majbuur oo wax marka waxa weeye ikhtiyaar uu ku samaynayaa ma jiro in la odhanayo marka waxa maaha yani ashyaada qaarkood waa mukhayar ashyaada qaarkoodna waa musayar yani laba ictibaar buu leeyi waxyaalaha qaarkood isagaan doonayn ayay marka waxay ku dhacayaan hadday tahay xanuunkii hadday tahay geeridii hadday tahay caajiskii hadday tahay gaajadii hadday tahay cawaaridda ku soo darinaysa noocyadaas noocyadaas laakiin ficiladuu samaynaya wuxuu ku samaynaya ikhtiyaar hadduu doono waa rumaynaya hadduu doono waa gaaloobaya hadduu doono salaadduu tukanaya hadduu doonno waa ka tegaya taasina ma diidayso inay qadar ku dhacayso waayo wax kastoo dhacayaaba qadar bay ku dhacayaa dadka qaarkood ba haddaba waxa dhacda qadarka inay xujaystaan oo deliishadaan mana aha qadarka in la deliishado oo loo deliishado dembi uu ruuxu samaynaayo iyo xumaan uu la imanayo qadar inuu u deliishadaa mid u bannaan maha qadarka waxaa loo daliishan karaa wixii masaa'ib ah alqadar yuxtaju bihi cinda almasaa'ib laa cinda almacaayib culammadu waxay yidhaahdaan qadarka waxaa la xujaystaa musiibooyinka agtooda qadarka waa la xujaystaa qadar ilahi bay ku dhacday baa la yidhahdaa laa cinda almacaayib laakiin waxyaalaha ee dunuubta iyo markaa waxa ceebaha ah ee dembiyada qadar looma xujaysto qadar looma xujaysto musiibada in qadarka loo xujaysanaayo culammadu waxay u deliishadaan laba xadiis waa xadiiskan faxaja aadamu muusa aadam dooddii wuxuu kaga haalib noqday ama kaga gacan sarreeyey muuse waa ixtijaaj bilqadar laakiin culammada muxaqiqiintu waxay ku xambaaraan inay tahay musiibada inuu qadarka u xujaysanayo xagga dembiga aynay ahayn oo waxay yidhaahdeen sida markaa waxa weeye culammada muxaqiqiinta bacdigood ay sheegeen hadday ahaan lahayd xagga dembiga inuu u xujaysanayay hadday ahaan lahayd yacni haddii markaa ay noqon lahayd dembi in lagu ceebeeyey dembiga in lagu ceebeeyey hadday noqon lahayd wuxuu sheegi lahaa inuu ka toobad keenay mana sheegin ta kale muuse ma suuragal aha dembi uu aadam ka toobad keenay oo towbaddii laga aqbalay inuu ku canaantaa ma dhici karto ee wuxuu ku canaanayay bay yidhahdeen musiibada taasuu deedna qadarka u xujaystay waxyaalaha qariinada caddaynaysana waxaa ka mid ah inaanu towbaddii aadam sheegin waayo waxa lagu ceebeeye dembiga ma aha waayo waxa markaa markan lagu canaantay dembiga ma aha ee waa musiibada marka waxaan yani markaa u sababay yani musiibada ayaa lagu canaantay deedna qadarka u xujaystay waxay yidhahdaan culamada qaarkoodna ay ku xambaareen xadiiskaas dembiga haddii laga toobad keeno oo markuu ruuxu ka toobad keenay dabadeed lagu dhaliilo qadar waa xujaysan karaa qadar waa xujaysan karaa laakiin isagoo dembigii ruuxu aanu ka toobad keenin ma dhici karto qadar inuu xujaysto qadarkuna xujo u noqon maayo ficilkiisu wuxuu shabahayaa kii ibliis buu markaa la mid noqonayaa hadduu dembi aanu ka toobad toobadkeenin u deliishado qadar dee wuxuu shabbahayaa marka waxawayan ibliis ibliis muxuu sameeyey dee wuxuu sameeyey inuu yidhaahdo fabima aghwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim fabima aghwaytanii marka iqwaagii iyo lumintii ilaahay buu u tiiriyey marka waxay yidhaahdeen culammadu waa xujaysad uu qadarkii xujaysanayo noocaas weeye taasay yidhahdeen weeyaan marka masaa'ibta qadarkii waa loo daliishan karaa xadiiskaasaa ka mida faxaja aadamu muusa waxaa kaloo ka mid a xadiiska kaleaynu sheegnay walaakin qul qadara allah wamaa sha'a facal ama walaakin qul qadaru qadarullaahi wamaa sha'a facal waa musiiba isagana ku saabsanaa marka masaa'ibtii qadarka waa loo xujaysan karaa haddii lagu weydiiyo lagu yidhaha qadarka ma la xujaysan karaa ma la deliishan karaa waxaad ku jawaabaysaa bitafsiil waxaad odhanaysaa ma xagga musiibooyinka mise xagga dunuubta iyo macaasida xagga dunuubta iyo macaasida lama dariishan karo qadarka lama xujaysan karo waayo xujo u noqon maayo laakiin wixii masaa'ib ku saabsan qadarka waa la xujaysanayaa ahlu sunna waxay ka qabaan tafsiilkaas marka in la itlaaqo layaha qadar lama xujaysan karo waa khalad in la yidhahdo qadarka waa la xujaysan karo la itlaaqana iyaduna waa khalad jawaabtu waxay tahay siday ku saxan tahay waa tafsiil tafsiil weey marka masaa-isha qadar ku saabsan waa in marka waxa weeye yacni la ogaadaa ijmaalanna loo rumeeyaa xadiis baa sheegaya idaa dukira alqadaru fa amsikuu qadarka haddii la sheego ka gaabsada loogama jeedo qadarka ijmaalan waxbaba ha ka sheegina laakiin waxaa laga tilmaamaya tafaasiishiisa inaa ku doodaan oo iska yani marka umuuraha tafaasiishiisa dhex gashaan yani taasaa laleeyahay markaa ka gaabsada ta looga jeeda waa saas rumaynta qadarka la rumaynaayo waxaa ku jira fawaa'id badan waxyaalo badan baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya kow yacni ruuxu markaa cibaadada uu ilaahay caabudaayo inuu markaa waxa weeye ikhlaaskii iyo tawxiidkii iyo mutaabacadii uu rasuulka sala allahu alay wasalam raacayey inuu xaqiijiyo ayaa ka imanaysa rumayntu ilaahay rumaynayana uma suuro gelayso haddaanu qadarkii rumayn laba waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid a ah in waxa weye cinda almasaa'ib la sabro oo waxa weeye la ogaado waxaan inay qadar ilaahay ku dhaceen waclam ana maa asaabaka lam yakun yakhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak ogow waxa ku haleelaa ma ahayn wax ku seegi lahaa waxa ku seegaana ma aha wax markaa kugu dhici lahaa marka waxa weeye inuu ogaado inay qadar ilaahay ku dhacday dabeedna markaa uu sabro masaa'ibta waxa waajibkeedu yahay in lagu sabro yacni nicamkana waajibkeedu waxay tahay in lagu shukri noqo yacni weeye waxa kaloo yacni uu ogaanayaa ruuxu oo midhaha ka dhalanaya qadarka ka mid a shaygani maadaama kolleyba dee uu kugu dhici lahaa dee waxa weeye waxaa kugu dhacayna sinaba dee aad uga baxsan kariteen oo qadar ilaahay waxaana ay ku dhaceen haddaad markaa sabri weydana dee waxay kaa beddelaysaa aynay jirin wixiina aanu kuu soo noqonin wixii kaa tegey wixii kugu dhacay aanu markaa waxawe kaa ka kaa baaqanayn musiibadii kugu dhacday ay kolleyba ku haleelayso had sabirtiya haddaanad sabrina ay isku mid tahay yacni inaad sabirto ajar hesho oo aad ixtisaabto iyo inaad sabri weydo oo dembina aad xambaarato iyo isciilkaambi naftaadina aad dhibtay waxaan kuu soo noqonayn aad isku ciilkaambiday haddana ajarkii aad seegtay haddana dembi aad xambaaratay dee caqligu wuxuu keensanaya sabirka in la timaado ayuu keensanaya marka waxa weeye marleyba ruuxii muuminka ahaa ruuxii muuminka ahaa marleyba wuxuu noqonayaa ruux ma'juura oo ajar helaya ajarka wuxuu ku helayaa haddii markaa dhibaata ku dhacdo wuu sabrayaa ajar buu ku helayaa hadday nicma haleeshana wuu shukri naqaya iyadana ajar buu ku helaya marka xagga iyo xagga mid walba ajar baad ka helaysaa hadduu ruuxu markaa waxaway ogaado musiibadani inay dan u tahay isaga laftiisa oo dembidaadin u tahay oo thawaab iyo ajar uu ku helayo oo wax kaleoo ka weyn masaa'ib kaleo waaweyne ay jiraanoo lagaga baajiyey yani waxa weeye taas yada ah oo xikmo ilaahay ay ku jirto waxa weeye fawaa'id fara badan baa halkaana ugu jira fawaa'id badan ayaa halkaa ugu jira gaalada waxa dhacda dhibaato yar baa ku dhacda markaasaa dhibaatadaa yar ee ku dhacday intay xamili waayaan isu dilaan ya laakiin ruuxu muuminka maadaamuu ogaado dhibaatadan dhibaatooyin kaleo ka waaweyn inay jiraan yani waxa weye inuu xasuusan yahay nicamka ilaahay wuxuu ilaahay nicmooyin u galay siday u fara badan yihiin dhibaatadii yarayd marka waxay la soo kulantayna marka inuu ku sabrayo oo istirjaacsanayo oo thawaabi ajar ku helayo oo waxa weeye markaa adduunyada wuxuu doonaayey nicmadan inuu ku haysto wax ka badan aakhire uu ku helayo waxa weeye taasna waxa weeyaan uu ku sabrayo alxamdulilahi calaa kulli xaal uu leeyahay ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun dabeed allahuma ajurnii fii musiibatii yani wa lii khayran minhu yani saasuu ku ducaysanayo ilah musiibada iga ajar sii thawaabii ajar weyn buu ku helaya waa nicma cadiima haddaynu qisooyin qaarkood aynu tilmaanno waxa dhacday wakhtigii taabiciinta ayaa waxa dhacday nin sheikha oo la odhan jiray abuqilaaba cabdullaahi ibnu zayd aljarmi ayaa wuxuu soo booqday nin markaa kale oo uu garanayey oo dhibaata ay ku dhacday oo labada addinba ka jabay ninkan kale markaa soo booqanaya abuqilaabana waa caalim culammadii ka mida taabiciinta oo axaadiistana aad u soo werin jiray isagoo qudhisana la imtixaanay oo markaa dhibaatooyinka ku sabray ninkii oo jaban buu u yimi oo labada addinba ka jaban markaasaa markuu soo booqday wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inay khayr ku tahay adimadaad ka jabta hadda labada addin baa ka jaban yihin waxaan isweydiiyey buu yidhi waa ayu khayrin finkisaari rijlaya oo khayrka iigu jira maxay tahay labadeyda addin inay jabaan yaabay oo isweydiiyey sheikhu muxuu ku yidhi sidaas iga teg in yar dabadeed baa waxaa ii yimi dhambaal ka socda boqorkii yasiid ibnu mucaawiya oo nin loo soo dhiibay oo leeyahay xuseen baa ciidan ku urursanaya halkaa ciraaq ordoo ciidankaa ka hayso oo ka hortag ninkani wuxuu ka mid ahaa raggii markaa ciidamada hoggaamin jiray markaasuu dee waa jabanoo labadii addinba waa kaas waa jaban ahoo dee maba kici karo maxaan ciidan hoggaamiyaa araggii ninkii oo u cudur daaray iska noqoy warkii wuxuu celiyey ninkii waa jaban yahayoo addimadu ka jaban yihin cubaydullaahi ibnu ziyaad ayaa loo dhiibay ciidankii isaga la yidhi ka horta wixii ka dhaca ka dhacay waa kii ay ka dhalatay inuu xuseen ibnu caliyi dilo ninkii markii warku soo gaadhay ayaa waxa u yimi xuseen ibnu caliy waa la dilay ninkii markaa ciidanku kaxaystay ee boqorka u diray ayaa dilay markaasuu garwaaqsado wuxuu ihi war khayr bay ahayd inay jabaan waa cabdullahi ibnu zayd ibn aljarmi abuqilaaba warkuu sheegayey dhab weeyo yaa alla khayr bay i ahayd in addimadu i jabaan yaa xusayn ibnu cali oo faatima binti rasuul dhashay dilkan dilaa ilaahay iga badbaadiyey markaa dan i ahayd marar badan waxaa dhacda qofku wuxuu moodaayo inay markaa dhib isaga ku tahay ayaa waxa weeye nicmo u ah waatu sheekhulislaam ibnu taymiya yidhahdo almasaa'ibu nicma musiibooyinku waa nicmo yaa musiibada lafteedaa nicmo noqota oo gees waa dembi daadin gees waxa weye qofkii inaabo iyo tadaruc iyo towbad iyo xagga ilaahay inuu noqdo ayay u sababaysaa yaa qofku waxa weye siduu isaga ladan yahay u xoog badan yahay u caafimaad badan yahay mar keliya haddii mowtu qafla ku yimaado isagaan toobad keeninoo ilaahay xasuusan oo aakhira xasuusan oo geeri xasuusan oo aan toobad keenin dee khatar buu ku sugan yihi dunuubtiisii oo dhammaystiran baa laga yaaba akhire inu ugu tago laakiin haddii kale waxaa dhici kartaa inuu waxa weeye adduunyadii niyadiisi ay soo gaabato yacni tadarruco xanuunkan iyo dhibaatadan iyo waxyaalahani kibirkii iyo isla iyo qabkii ay ka saarto uu tadarruco dacfigiisa iyo dulligiisa uu arko siduu u taag daran yahay inuu arko aakhire xasuusto geeridii xasuusto inuu toobad keenaabaa laga yaaba salaax iyo wanaag la yimaado almasaa'ibu nicma qad yuncimu allahu bilbalwa wain cadumat wayabtali illaahu bacd alqawmi binnicami ya yacni ilaahay mar buu ku nicmeeyaa musiibo haba weynaato musiibadaasi dadka qaarkoodna wuxuu ku imtixaanaa nicmooyin buu markaa musiibo kaga dhigaa dadka qaarkood nicmadaaba musiibo ku noqota qaarna masaa'ibkaa nicmo u noqda masaa'ibka laftoodii ayaa nicmo u noqda marka waxa weeye simta ka dhalanaysa waxaa ka mida in qadarkii ilahay lagu kalsoonaado in la ogaado wax kastuu ilaahay sameeyo inay bixikma tahay haddii xataa dhibaata kugu dhacdo ay kugu timaado waa inaad ogaataa dhibaatooyin kaloo ka waaweyn inu ilaahay kaa badbaadiyey yaa sheekhii la odhan jiray sadaqatu bnu caamir ayaa waxa dhacday toddoba inanoo u dhalay baa mar keliya maalin keliya wada dhintay daacuun bay ku dhinteen yaa markaasuu wuxuu yidhi Eh, allahuma inii muslimun musallim ilaahu anigu waxaan ahay buui muslim yani waxaway qadarka ilahay isu dhiibay ma ictiraadin ma calaacalin ma waxa weeye markaa waxaw jazac iyo argagax lama iman muslimun musallim adamarat waxaa kaloo la soo naqliyey curwa sheikhii la odhan jiray addinkaa waxaa kaga dhacay gangari markaasaa dhakhtarradii waxay yidhaahdeen maro kale laguma hayo addinka in lagaa gooyo mooyaane wax kaloo maaroo lagu hayaa ma jiro waa in halkaa ruugga hoostiisa lagaa jaraa haddii kale saray u kacaysaa gangarigaasi waxayna sababi kartaa inaad u dhimato bas waayo gooyuu yidhi haddaan laga fursan karin jara buu yidhi jara yaa markaasaa la waayo haddaba aanu markaa ee ku suuxinno war ma hay suuxinina buu yidhi gadaaya maxaan samaynaa haddaa wuxu uhi salaad baan gelaya waa tukanayaa anoo salaadda ku jira markaan sujuudo waxaa samaynaysaan sameeya waa sujuudo sujuuddiisu iskaga dheeraado intuu sujuudsanaaba markaysa marka addinkii la gooyaa layidhi haddamaaragtaa hadda laftii iyo jirkiiba waxaa la jaraa la yidhi isagoo sujuudsan dhigjoojinta markaa may haynin waxyaalo si ay kalo ay ku dhigjoojiyaan saliid kulul oo karaysa ayaa la gelin jiray dabeedna markaasaa dabeedna xiidadu shuruq isku odhan jireen yaa markii saliidda kulul la geliyey markaasuu dabeedna marka iqmaa ku dhacay oo miir doorsamo addooma aragta addigiisii baa lagu gooyey wakhti yar dabadeed ba haddana loo soo sheego layihi inankaagii waa dhintay markaasaa lagu yidhi yacni ilaahay dee ajar uga niyeyso aan kugu tacsiyadayna addinka kaa go'ay markaase alxamdu lilah allahuma laka alxamd markaase inankaagiina yaa ilaahay ajar ugu niyeyso markaase allahuma laka alxamd ya allahuma laka alxamd markaasuu yidhi intaasoo inan baan lahaa hadduu mid ilaahay qaato intii kale ii daayey alxamdu lilah afar lixaad baan lahaa buuri hadduu mid ilaahay qaato saddexdii kale ii daayey alxamdu lilah haddaba laag yacni simaarta ka dhalanaysa iimaan bilqadar waxaa ka mid a ah masaa'ibtii in lagu sabro musiibo kastoo ku dhacdana ruux ogaado musiibo ka weyn inay musiibada ugu daran ruux haleeshaa waa maxay waa musiiba fiddiin in xagga diinta musiibada kaga dhacdo ya waqtiyada qaarkood waxaa ku dhacday oo dadka qaar soo martay musiibo aan waxba reebin hadda ma aragtaa nin baa waxa weye wakhtigii daacuunku dhacay yacni wax marka u haday aanu jirin keligii baa soo hadhay hadda ma qaar baa la sheega labiyo toban inaan ka dhinteen mar keliya ama toddoba inaan ka dhinteen ama shan inaan ka dhinteen yaa ama labaatan inaan ka dhinteen yacni cajaa'ib markaasay ku sabrayey sheekh baa riyoodo wuxuu ku riyooday gurigiisa in labiyo toban janaase laga saarayo cadadkooduna waaba labiyo tobanba koob iyo toban kalaa dhintay markaasu daanugun baa hadhay labiyo toban janaase in laga saaraayo ayuu ku riyooday markaasuu isagu ka baxay gurigiiyo waxoogaa ka yar carro waa soo warwareego a soo noqdo markuu soo noqdo u soo noqday tuug galo isyidhi guriga xad oo dee daacuunka ku dhacay oo isaguna ku dhintay kii labaytobnaad laga saaray wuxuu noqday tuuggii ya marka masaa'ibtu musiibooyin kaloo ka weyn ayaa marka waxa mar inta laga baajiyo ruuxa markaysaa mid ka yar loo soo diraa maanta waxaa laga wada qaylinayaa karona laga qaylinaya ya masaa'ib ka waaweyn baa jira zilzaallo yacni marka waxa gariiriyo dhulku gariiro ya iyo waxa weeye markaa baraakiin fulkaanooyin iyo gariiro iyo sunaamiyo yacni laguma sallidin mid yaroo ishu aynay qabanayn baa lagu salliday marta hadda marata kuwii aadka weliba wax u laynayaan laguma dirin yacni yurub iyo maraykan wakhtiyada qaar waxaa ka dhici jiray daacunno ay yidhahdaan konton milyan baa u dhintay wadannada qaarkood ay yidhahdaan boqol kiiba konton baa dhintay hadda kan waxay leeyihin boqol kiiba laba boqol kiiba saddex baa dhimanaya eh, muctaad ah oo ballabartay yidhahdeen haddama aragtaa marka musiibada timaada waa inaad ogaataa bixikma inay ku dhacday yaa waa in markaa loogu mahadnaqaa ilaahay kuwa ka waaweyn inaanu igu salidin waa in ilaahay caafiye la weydiisaa laga baryaa waa in wixii ku yimaada ruuxu ku sabraa sabirkaana ajar iyo mathuuba lagu helaya iyo sawaab weyn ayaa lagu helaya waxaa ka mid a ah fawaa'idda qadarka ka dhalanaysa rumaynta la rumaynaayo yacni waxa weeye kalsoonida ilaahay lagu kalsoonaanayo ee la tala saaranayo in la ogaanayo waxaanu ilaahay kuu qadarin inayna kugu dhacayn ya taasina waata ka dhalatay muslimiintii marka waxa jihaadka markay jihaadayeen siday geesiyada u ahaayeen waxay ka dhalatay rumayntay markaa qadarka rumaysnaayeen ilahay waxaanu ka baryaynaa sida khayrka inuu waafajiyo nasal llah alcaafiya nasal allah alcafwa walcaafiya fi dunya walaakhira eh, allahuma ina nasaluka alcafwa walcaafiya fi dunya walaakhira ومنفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم آمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وسلم تسليما كثيرا والله أعلم